marka hadda waxaan gelaynaa isim waa la rafciya hadii la yidhi haddee mar walba layskama rafciye yaa rafciyo wey marka lagu leeya ism waa la rafciyaa waa inuu galo caamil rafciya markaasaa la rafcina ee mar walba la rafcima isimka waa la rafciya qaaiday noqoto ha la rafciya mar walba miya la rafcina maya mar gaara wey marka la rafcina hadda waxaa lagu sheegayaa xaaladda ism la rafciyo toddoba goora la rafciya ism toddobadaas waxaa ahayna lama ogola toddobadiyaa lagu sheega isimka meel hebla hadduu joogo waa la rafciya meel hebla hadduu joogo waa la rafciya meel hebla hadduu joogo waa la rafciya toddobaa lagu tirina hadhow haddii isim rafcisa lagu weydiiyo oo lagu yidhaha isimkan maxaa loo rafciyey toddobadii mid ka mida inaad sheegtaa lagaa raba midka uu ka yahy toddobadii waxaana haddaad sheegtaa de maskaxdaad maba shaqaynayso waa fihumtowda marka toddobadii mid ka mida ah inaad sheegto weliba midkaasuna uu saxan yahay meesha inaad u fiirsato marka ism waa la rafciya oo icraabka marka afar uu ahaa rafcun nasbu khafdo jasn soo maahayn saddexdaana isimku qaado isimku mar wuxuu noqdaa marfuuc mar wuxuu noqdaa mansuub marna makfuud soo maaha markuu marfuuca noqon jiray joog kitaabkana intaasaaba noogaan ah, hadda waxaan gelaynaa ism marka la rafciyo afcaasha waa ka soo gudubnay middeeda kale waxaa la yidhaahdaa hadda ka hor oo dhan waxaan ka hadlaynay waxay ahayd mufradaad kelimaad kelimaddaanu waa isim kelimaddaanu waa ficil kelimadan waxaasaa lagu rafciya waxaasaa lagu nasbiya waxaasaa lagu jasmiya hadda jumlooyinaa la gelaa mufradaad waa la barta ism mufrada ism mufrada mudakara ism mufrada oo muanaf ah ism muana mudakara muana muanaf ah jamc اmdkr saalim jamc اmuanas saalim jamcu taksiir waxaas waa la soo bar hadda kadib idin kalena weydiina hadda jumlooyina laga dhiga marka waa la isku rakibaa waa la isku rakibaa mufradaad warkood waa dhammaada jumlooyinaa la gelaa marka hadal murakaba oo isisaaranoo tarkiib a ah laga hadlaa markaan kadib qaala wuxuu yihi mxamed ibn mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibn اajruumi baabu macruuf baabu marfuucaati اasmaa haadaa midkaanu baabu marfuucaati اasmaa asmaada kuwooda la rafciyo baabkoodii weeye baabu marfuucaati اasmaa'i haadaa midkaanu baabu marfuucaati اlasmaa'i asmaada kuwooda la rafciyo kuwaas baabkoodii weeye asmaada la rafciyo baabkii lagu baranayay baabkaanu isim rafcisan markaad aragto baabkan markaad barato waa garanaysa sababta lagu rafciye waa lagu weydiinaya isimka maxaa loo rafciye waa firine markaasaa leeda waa baab hebel isimkuna baab hebel markuu joogo waa la rafcin jiri markaad baabkan dhammaydo isim kasta oo marfuusan qur-aanka afar iyo tobanka boqolka marka akrido waxaa laga rabaa kaad aragta inaad sheegto isimkaanu waa godoy maxaa loo godaa lagu leey waa sheega waa faacil waa naabi faacil waa mubtade waa khabar mubtade waa ismu kaana waa <clears throat> waxaad leedahay waa khabaru ina waa sheege waa taabicad dhehe mid walba meeluu kuu saaranya ah. marka baabkaan aad ugu fiiri muhiim waayo ay isagu usoo hormariyeyba tarkiibkii marka laga hadlayo marfuucii u hormariyey maxaa yaele waxa le marfuucu waa cumdu ma jiraa la yidhi kalaam carabi oo mufiid ah oo aan ism marfuuca ku jirin maba jiraba carabiga ma noqon karo ah. waa jiraa tarkiib aan ism mansuubu ku jirin mid majruura tarkiibuusan ku jirin waa jira laakiin tarkiib saxa ah oo mufiid ah kalaam mufiid ah oo quyuuddii laga wada helay oo is marfuuca uusan ku jirin maba jiraba maba la keeni karo lama dhisi marfuucu marka carabiga tiiru u yahy laga umaar waa ugu ugu fiican saas dartiisa loogu soo hormariyey maxaa yeelay marka lagu yidhahdo jumla mufiidaa sheeg ama kalaam mufiida haddaad ficil iyo faacilka sheegto faacilkiiyo marfuuc haddaad ficil siyaad naacibfaacil sheegto naaibfaacilka marfuuc haddaad mubtadiya khabar sheegto khabarkii iyo mubtadi labadii waa marfuuc haddaad kaana iyo isimkeediii khabarkeedii sheegto isimka kaanaa marfuuc haddaad inna iyo isimkeedii khabarkii sheegto khabarka innaa marfuuc mana jiraba ah, kalaam mufiida oo ism marfuuca uusan ku jiri ma jiro laakiin kalaam mufiid ah oon ism mansuuba ku jirin waa badayn kalaam mufiid ah oo ism makfuuda uusan ku jirin waa badayn marka cumdo weeye rafcu cindawe tiir wey baabu marfuucaati alasmaa haadaan midkaanu baabu marfuucaati alasmaa asmaada kuwooda la rafciyo baabkoodii weeye almarfuucaatu kuwa la rafciyaa sabcatun toddoba wey waa toddoba baab toddoba isim maaha waa toddoba baab wey toddoba baab wey kuwa la rafciya wahiyo toddobadii alfaacilu wey mel alla meeshaad ku aragto faacil waa marfuuc mel alla meeshaad ku aragto hadduu yahay ism daahirana hadde waa la rafcina waa la exraaba hadduu mabni yahayna maxalka laga rafcina laakiin horta faacil waa marfuuc xagga dhigo qaacido ka dhig faacil waa marfuuc faacil waa marfuuc marka kadib waxay leedahay ism daahir hadduu yahayna waa muxrab waa la exraaba haddii uu mabni yahayna maxalka laga rafcina laakiin horta faacilba ma yahay waa inaad sidaa xugun la yidhaahdo rafco alfaacilu wlmafcuulu mafcuulkii aladii mafcuulkii lam yusama aan la magacaabin faacilun faacilkiisa midka labaad wuxuu shiiku ku magacaabay mafcuulu ladii lam yusama faacilu waa mafcuul aan faacilkiisii la magacaabin ficil waa wixii la sameeyey faacilna waa midkii wax sameeyey mafcuulna waa midkii korkiisa wax lagu sameeyey hadda haddaan idhaahdo saraqa asaariqu almataaca fiiriya saraqa wuu xaday assaariqu tuugii almataaca alaabtii saraqa waa maxay ficilkii waa ficilkii la sameeyey waa xadadkii waa dhacdadii meesha ka dhacday waa tuugnimadii saraqa wuu xaday assaariqu kii uu xaday assaariquna waa maxay faacilkii waa midkii ficilka sameeyey oo tuugnimada sameeyey almataaca waa maxay waa mafcuulkii waa shaygii la sameeyey soo ma jeedid kii ficilka wax ku dul dhexeen wey hadda faacilka naga xadaf waxaa lagu yidhi mafcuul aan faacilkiisii la sheegin mafcuulka a marka faacilka naga xadaf suriqa waa la xaday almataacu waa la goda awal maxay ahayd saraqa saariqu almataaca mafcuulku waa nasiisanaa soo maaha haddii faacilka aan la sheegin mafcuulka waa la goda waxay leedahay suriqa waa la xaday almataacu hin waa la goda waa mafcuul aan faacilkiisii la sheegin yaa xaday m lama yaqaan haddii la yaqaan waa laga soo qaadina xala iyadoo la hurdaayuu qaata soo ma jeedin suriqa almataacu aad leedahay shutima alamiiru amiirkii waa la caay lama lama yaqaan qofkii cay dii la qabto warqad yaro meesha ku qorana la arko cayd ku qoran qof qoray lama yaqaan dii lahayooda la soo qabana soo maha shutima alamiiru faacilka lama yaqaano ficilka sameeyey dib loo qolaha nogta waa lasoo xiri laha soo maa awal wuxuu ahaa shatama fulanu hebel ninka la yidhaah alamiira u caay i faacilki xadaf marka shutima alamiiru god shutima alamiiru iri shutima alamiiru khalaq allaahu alla wuu abuuray carabi wey khalaq allaahu alinsaana insaanka alla abuuray khalaq allaahu allah wuxuu abuuray alinsaana khalaqa waa ficilkii soomaa allaahuna waa faacilkii ficilkii sameeye abuurista isaga sameeyey alinsaanana mafcuul bihigii soo maaha faacilkii xadaf waa la iska yaqaani ilaa cid wax abuurta inaysan jirin waa la ogi xadaf khuliqa اlinsaanu wa khuliqa اlinsaanu daciifa fiir khuliqa اlinsaanu insaankii waa la abuuray cidda abuurtay laska ogi khuliqa اlinsaanu insaankii waa la abuuray dafiiri mafcuulkii waa lagada fiiri awal waxayd khalaqa allaahu alnsaana mafcuulka waa la nasbiya laakiin faacilka hadii la xadfo mafcuulka waa la godaa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray fiiri marka nooca labaad oo la rafciya muxuu noqday mafcuulu ladii lam yusama faacilu saddexaad walmubtadow kan hadalka lagu bilowday weligaa mubtadow inaad fahamtaa midka hadalka lagu bilowday zaydun zayd uu dhihi jiray sheikh iyagu si uu nooga dhaadhiciyo damiin faro waaweyne wax loogu dhigaayo mogta annaga damiin aan ahayn maskaxadag markaasuu naga dhaadhicina intuus wuuu leeya war mubtadaha waxaad ku oqonsataan laba goona carabka lagu soo celina zaydun zayd qaa'iman waa midkii taagan iiri inuu maskaxdayda ku dhajiyo raba markaas wuuu le war mubtadaha waxaad ku garataa laba gooraa lagu celina iiri waxaa la leeyahay camrun camar zaahibun waa mid tegaya muxamedun muxamed jaalisun waa mid fadhiya war mubtadaha oqonso maxaan ku oqonsadaa aniga damiinana maskaxda way adagta waxaad ku oqonsataa laba gooraan ku celina fiiri ma dhici karta inaadaan laba goor ku celin hadda adug haddaad ku ihahdo macnee laba goor ku celin hadda adig waxaad tidhahdaa fiiri camrun xaadirun hadda dheh macneena soomaaliyana ka dhig fiiri camrun camar u leey ma laga leexan karo waa saas camrun camar xaadirun waa midkii jooga ma laga leexan karo allaahu allah aan leen fiiri khaaliquna waa midkiina abuuray allaahu allah khaaliquna waa midkiina abuuray i marka mubtade waa la rafciyaa khabarna waa la rafciyaa afaran marsiinaynaa an wasmu kaana kaana isimkeeda iyo waaqawaatiha kaana walaalayaalkeed isimkooda kaana iyo walaalayaalkeed walaalaha maahan isku aabbihi hooya dhaleen meeshaan kelmada carabiya laga hadlaa ee waxay tahay kelmadaha lamidkaa oo sida kaana u camal fala waa saddex iyo toban kaana iyo labiiyo toban kale wey kaana iyo labi-iyo toban kale oo la mid ah wey akhawaadda waxaa loola jeedaa nadaa'irihaa kuwa lamidka akhawaadda maxaa loola jeedaa nadaa'irihaa kuwa kaana lamidkaa oo sideedoo kale u shaqeeya saasaa loola jeedaa wasmu kaana kaana isimkeeda iyo wakhawaatihaa kaana walaalayaalkeed macnaha kuwa lamidka ah isimkooda wa khabaru inna waa kii lixaad waa khabaru ina ina khabarkeeda iyo waa khawaatiha ina walaalayaalkeeda ina walaalayaalkeeda maxaa loola jeedaa nadaa'iriha kuwa lamidka ah kuwa lamidka aha loola jeedaa oo siday u camal fasho u camal fala ina iyo shan kale lixdaas isku yihiin ina iyo shan kale isku dar lix waa lixdaas ayagana khabarkooda waa la rafciyaa kan toddobaad waa taabicu haddii uu mid marfuucan raaco waa la rafciya wataabicu midkii raacay lilmarfuuci mid la goday asna waa la rafciyaa wa huwa taabicu arbacatu ashyaa waa afar shay taabic marka afar shaya laisku yidhaha afar shay ataabic magacaas wuxuu ka dhexeeya afar shay hadda fiiri afar arday oo muxamed mid walba la yidhaha meel haddaan iskugu keenno muxamed a ka dhexaysa kulligood muxamed waa la yidhaha taabic afar shayaa la yidhaha marka afar shay waxaa lahaha taabic annactu waa kana fiiri sifada walcadfu cadafka watawkiidu adkaynta walbedelu bedel afartaasaa la haha taabic nactiga magaciisa waaa lahaha taabic cadafkana magaciisa waaa lahaha taabic tawkiidkana maxaa lahaha taabic bedelkana maxaa lahaha taabic marka taabic waa magac guud goormaa la rafcina markay raacaan mid rafcisa iyagu waa taabic maطbuuca ka horay mid la raacayo marka midka ay raacayaan markuu rafcisan yahay baa la rafcina maalan nactiga waa taabic maطbuuca uu raaca waa kuma waa mancuudka midka la sifaynayo hadduu mancuudku rafcisan yahay nactigana waa la rafcina fiiriya haye cadaf isagu waa taabic macduufku macduufkii waa taabic goormuu markaa noqonaa marfuuc macduufu calayhiga macduufu calayhigu markuu yahay marfuuc markaasuu asna uu noqona marfuuc watawkiidu tawkiidka waa taabic goormaa la rafcinaa muaked muakadka markuu rafcisan yahay waa midka ka horeeya matbuuca matbuuca ka horeeyo muaked ah markuu rafcisan yahay bedelka goormaa la rafcinaa bedelka ah, taabic weeye matbuuciisa xalala mubdelu minhu markuu rafcisan yahay شharxi wuxuu yidhi maxamed muxydiin cabdulxamiid waaqulu waxaan leeyahay qad calimta ardayow waad soo ogaatay mimaa kii xaggiisaad ka soo ogaatay madaa tegey ana alsma isimka isimka almucraba mucrabka ah yaqacu waa dhacaa fii alaaati mawaaqica saddex meelooduu dhacaa isimka mucrabka ah saddex meelooduu dhacaa mawqici rafci meel god wmawqici nabi meel nasbo wamawqici lkhafdi meel khafdo saddexdaasu dhaca macnaheedu waxay tahay isimka mar wuxuu noqdaa marfuuc marna wuxuu noqdaa mansuub marna wuxuu noqdaa makfuud saas wey macnaheedu isimku saddexdaas waxaan ahayn ma noqdo ma jiro isim oo ah majzuum ma jiro isim lama jasmin isimku saddexdaasuu noqdaa mar muxuu noqonaa marfuuc marna muxuu noqonaa mansuub marna muxuu noqonaa makfuud isimku saddexdaas meeloodu dhaca ardayow haddii aad haddii arday tahay toosan intaas horaad u haydi intaas hadda sharaxaad ma baahnin hadda wax kalaa lagaa dhaadhici rabaa laakiin intaas horaad u haysatay hadday ardada gadaal ka timid horay meel kale uga soo qaateen ee kuwaan hadda aan hadalka ku adkaynaan inaan leenahay haddaad arday toosan tahay waa haydaa waa kuwaan u meerinay ka dhegaysanay kuwaas wey oo hadda markii la weydiiyo aan hadday oqon waayaan lagu eeday doono kuwaas wey qad calimta waad ogaatay ardayo min maakii xaggiisaad ka ogaatay madaa tegey ana alsma isimka almuxraba muxrabkaa yaqacu waa dhacaa fii alaaati mawaaqica saddex meelood mowqici rafci meel god wa mowqici nasbi meel nasbo wa mowqici alkhafdi iyo meel hoos dhig wlikulli waaxidin mid kastoo min haadi mawaaqici ka mida cawaamiruna u sugnaadeen iiri isimka marka la rafcinaana waxaa jirta caamilyaal rafciya isimka marka la nasbinaana waxaa jirta caamilyaal nasbiya isimka marka la qafdinaana waxaa jirta caamilyaal qafdiya taas waa laga maarmaan in la fahmo ah, shaygii noogu muhiimsanaa wey isimkan marka lagu leeyahay mawdicu rafcu joogaa macnaheeda caamil rafciyaa galay wey haddii lu idhaa mawdicu nasbu joogaana caamil nasbiyaa galay haddii la yidhaha mawdiculkhafduu joogaana caamil khasbiyaa galay marka waxaa noogu muhiimsan markaan inaan baranno caamilyaalka rafciya iyo caamilyaalka nasbiya iyo caamilyaalka khasbiya hmm. intaas waa muhiim inaan garanno wuxuu ku yidhi walikulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaado min hadiilmawaaqici mawqiciyaalkan ka mid a ah, cawaamilu caamilyaal caamilyaalkaasoo taqtadiihi keenayda rafcaha wuxuu leeyahay caamilyaal keenaya rafco nasbuuna muxuu leeyahay caamilyaal nasbe keenaya khafduuna muxuu leeyahay caamilyaal khafda keenaya mid kasta markaa saddexda nuuc ka mida caamil keenu leey ee iska rafci maahan iska nasbi maahan iska khafdi maahan waqad sharaca wuxuu gudagalay almualifu mualifku yubayinu laka ardayahu inuu kuu caddeeyo daalika caamilkaas cala tafsiiri si kala saarid si bambayaansan oo kala saarid ah uu kuugu caddayn raba haddaad adugu wax dhegaysanaydo wa qofaan wax dhegaysayn hadde waxba looma caddayn karo indhuhuna meelaysan u jeedin waxba kama arkaan soo ma jeedid dhega laab u daloola wax inoo sheegaa la yidhi ee dhega layrta u daloola xabad lagama dhaadhiciyo waa ka daadaa markaad u sheegto fiiri hadda laakiin asaga waa kuu sheegi rabaa si faahfaahsan uu rabo inuu kugu sheegay dad wax dhegaysayd waay waqad sharaca wuxuu gudagalay almu'alifu mu'alifku yubayinu laka inuu kuu caddeeyo daalika caamilka caamiluu raba inuu kuu caddeeyo caamilyaalka isimka rafciya caamilyaalka isimka nasbiya iyo caamilyaalka isimka khafdiya kuwaas raba inuu kuu caddeeyo cala tafsiili kala saaridna kugu caddeeyo wa wuxuu bilaabay bidikri marfuucaat marfuucaadda la sheegidooda kaasuu bilaabay muxuu bilaabay oo marfuucaadda u soo hormariyey liannahaa marfuucaaddu ashrafu ayadaa u sharaf badan sharaftana sababtaan kuu sheegay weeye waa cumde ma jiro kalaam oo mufiid ah eh oo isim marfuuc uusan ku jirin lama arko saasay ayagu ugu sharaf badnaadeen laakiin labada kale maxaa la idhaahdaa iyo qabdada isimka mansuubkaa iyo isimka maqsuudka fadla ah, la ydhaha dheeraad ayaga fadla laysku yidhaha mansuubaadda iyo maqfuudaadda maxaa laydhaha fadla dheeraad marfuucaadda maxaa la ydhahdaa cumda waa tiir ah, tiir wey lagama maarmo soo ma jeedin marka waxaan leenahay marfuucaaddu maxay yihiin cumda maqfuudaad iyo mansuubaadna fadla iska dheeraadba lannahaa marfuucaaddu alashrafu waa kuwa sharaf badan waqad dakara wuxuu sheegay ana alsma waqad dakara ibnu اlaajrumi wuxuu sheegay ana alsma isimka yakuunu wuxuu ahaadaa huwa isimku marfuucan ku la goday fii sabcati mawaadica toddoba meelood toddoba caamilaa rafcido wey macnaheedu toddoba meeloodaa lagu rafciyaa toddoba caamilaa rafcido wey sababaha lagu rafciyaa toddobaa wey sababaha lagu rafcinaa a toddobaa toddoba wey waay waqad dakara wuxuu sheegay ibnu اlajrumi ana alsma isimkii yakuunu wuxuu noqona marfuucan kula rafciyey fii sabcati mawaadica toddoba meelood alwal kan ugu horeeya idaa kaana ismku markuu noqdo faacila ismku hadduu faacil noqdo waa marfuuc caamilkiisuna waa ficil faacilku ficilka uu sameeyeyo caamila ismku hadduu faacil noqdo waa marfuuc hadduu mucrab yahay waa ixraabe hadduu mbni yahayna maalka maalkaad ka rafcina ism hadduu faacil noqdo kan ugu horeeya waa kaas alأwl idaa kaana ismku markuu noqdo faacilan wa miaalhu miaalkiisana caliyun iyo wa muxamdu wey labadaas isimoo soo socota fii naxwi qowlika hadalkaaga dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin cali iyo muxamed oo aad ku qowsho xadara caliyun caliyaa yimid wasaafara muxamadun muxamadaa safray hadda fiiri caliyun waa isim marfuuca maxaa loo rafciyey waa faacil yaa rafciyo caamil u ah ficilka ka horeeya ficilkaa u caamila waxaa leeda xadara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxal la min alexraab caliyun faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhiri hadha waa lagu weydiina waxaa lagu leeyaha caliyun maxaa loo rafciyey maxaa dheheen waa faacil <laughs> su-aal kale lagu weydiina intaas lagugu dayma waxaa lagu leeyahay waa garanay waxa loo rafciyey waa faacil caamilkii rafcishe waa ficilka ka horeeya waa ficilka ka horeeya su-aal kalea lagugu soo celina calaamatu rafcihiisa waa maxay waa damo maxaa damo loogu rafciyey waa isi mufrada nabad naxwaa taqana iska tag marka intaasaad fahamtay waa guulaysata intaasaa lagaa rabaa mas'alo kastoo lagaa weydiiye saddexdaa su-aalood keliya iiga jawaab Ah. waaa dha dhibka lagu sheega waa dhib intaas da waaa dhib meeshaan yaal ah. intaas inaad fahamto maskadaada ka shaqaysi adiga soo ma jeedi intaas ka shaqaysi waay waxaan leenahay miaalka kale wasaafara muxamadun muxamed waa safray saafara ficlu maadi mabniy cala fatxi la maxalla min alcraab muxamadun faacilu saafara marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri hadda waxaan leenahay muxamadun waa la rafciyey maxaa yeelay waa faacil caamilkee rafciyey ficilka ka horeeyo saafara ah waayahay calaamatu rafciisu waa maxay damo wey maxaa dame loogu rafciyo waa ism mufrad nabad wey ahaani nuuca labaadoo la rafciyo isimka nuuca labaad nuucii koobaad waa aragna waa faacil nuuca labaad oo la rafciyo aani nuuca labaad an yakuuna isimku waa inuu noqdo naaiban mid naaibka ah can ifaacili waa mafcuulkii aacilkiisa aan la sheegin mafcuulkii aan faacilkiisa la sheegin booskii faacilku fariisana markaasaa la rafcina marka horeta mafcuulku waa mansuub laakiin waa mar faacil la sheegay markaas laakiin haddii faacilkiisii la xadfo oo asaga uu naaib ka noqdo meeshii fariisto ee naaibka xuu qabta cidda uu naaib ka yahay shaqadiis soo maaha di madaxweynuhu maqanya madaxweyne ku-xigeenka wuxuu qabaa ee shaqadii madaxweynaha laga raba soo maa adiga teeda qof hadduu tago lagu yidhaha booskiisi iyo naa'ibaad ka taxaad qabanay shaqadiisii soo maha siisa waa saasi moogta hadda macalinaa qur-aankii saaka ka tegey dugsigiyuu ka tegey danuu yeeshay igu siisin dugsigaanu ku yidhi maxaad qabane shaqadiisiiaad qabane intuu qaban jiraa laga rabaa soo maa waa nuucaas faacilkiyaa la xadfay mafcuulkiyaa la yidhi booska usii joog muxuu qabana shaqadiisu qabana faacil waa rafci jiray asna waa la rafcina waa intaas faacil waa la rafci jiray asna waa la rafcina faacilkiia la xadfay mafcuulkia booskii la dhigay awal wuxuu ahaa saraqa saariqu almataaca almataaca waa nasb isniin faacilkiia la xadfo asaariqu ah maxaa la yidhi suriqa almataacu marxaa lagu goday adiga mafcuulaa tahay waana nasbisanaa jirtay aacilaan naaib ka nahayo shaqadiisaan sii hayaa le aacil sooma rafcisanayn shaqadii aacilkan hayaa le booskii aacilkan ma joogo khalaas aani ka labeeyo an yakuuna waa inuu noqdo naa'iban mid naa'ibkaa ah can اfaacili wa huwa naa'ibu faacilku aladi waa isimka samaahu uu ku magacaabay almualifu almafcuula mafcuul aladi mafcuul lam yusama aan la sheegin oo la magacaabin faacilu faacilkiisii naxw wadaalika misaalka naxwu lqusl laamtii geedka iyo walmataacu alaabtii oo kale weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal qusniga iyo mataacdu ay ka ahaadeen oo aad ku qowsho qudica waa la gooyey algusnu laamtii geedka laamtiisii qusnigu waa geedka laamtiisi wa suriqa waa la xaday almataacu alaabtii marka hore muxuu ahaa fiiri qadaca caliyun qadaca waa gooyey caliyun algusna laantii saasuu qaatay waa ku dhuftay waa gooyey fiiri qadaca caliyun cali wuxuu gooyey algusna laantii xada faacilka qofka wax gooyaa waay faacilkaas cali soo maaha ada xada qudica waa la gooyey algusnu laantiio goonaad aragta adugu maba taqaanid cali inuu gooyey war kama haydin geedkii meesha kuugu yilo laanu ka qunto agtaalada cadee qudica alghusnu laamkii waa la gooyey ah, qudica waa la gooyey alghusnu waa gode faacilkii booskiisa dhiga mafcuulka maxaa dhahee markaad ecraabaydo qudica ficlu maadin muqayaru siiqaad leedahay fiiri markii faacilku meesha yaallay waxaan dhahayna qadaca caliyun ficilka saasaan u shaqlayna qadaca markii aacilkii la xadfay si loo fahmo isimka godoba meesha yaalla inuusan aacil ahayn si loo garto shaqalkiyaan bedelnay siiqadiyaan bedelnay qudica alhusnu qudica waa la gooyey alhusnu ficilkii siiqadiisiyaa la bedelay marka waxaan leenahay qudica ficl maadin muqayaru siiqa siiqadiis waa la bedelay mabniin cala fatxi lah maxal lah min alcraab alhusnu naa'ibu faacilu qudica marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirih wa suriqa waa la xaday almataacu alwaaw xarf caطfin suriqa ficlu maadin muqayaru siiqa mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min alcraab almataacu naa'ibu faacilu suriqa marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirih algusnu waa la goday maxaa loo goday waa naaib faacil caamilka goday waa kuma waa ficilka ka horeeya qudica ah maxaa calaamatu rafciisu waa maxay waa damu maxaa dame loogu rafciye waa isi mufrad Ah, suriqalmataacuna intoo kala leeda ahaaliu waraabicu nuuca saddexeeya iyo nuuca afraad ma kala haraan waa mubtadiyi khabar oo laysku tirina ahaaliu nuuca saddexeeya waraabicu nuuca afreeya almubtadau walkhabaru waa mubtada iyo khabar naxwu muxamedun muxamed musaafirun waa midkii safraya muxamedun muxamed musaafirun waa midkii safraya muxamedun muxanadu mubtadow marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri musaafiru khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri muxamadun maxaa loo rafciyey waa mubtadi caamilka rafciyey alibtidaau calaamatu rafciisu waa damu maxaa dama loogu rafciyey waa ism mufrada musaafiru waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa khabaru mubtadai caamilka rafciyey mubtadaha wey calaamatu rafciisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa isi mufrad intaas fahm wa caliyun cali mujtahidun waa arday dadaalaya عly مبتd مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في آkر مجتهد خبر المبتد مرفوع بالمبتد وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في آkر عly waa la رفعiyey cاamل ya u ah ابتidاء ibtidaa calaamatu rafciisu waa damo maxaa damo loogu rafciyey waa ism mfrada mujtahidun waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa khabar caamilka rafciyey waa mubtadaha calaamatu rafciisu waa damada maxaa dame loogu rafciyey waa ism mfrada alkhamis ismu kaana wey o ixdaa akhawaatiha ama walaalayaalkeed mid ka mid a ah. waa isku mid ayada iyo walaalayaalkeed kaana iyo walaalaheed macnaha kuwa lamidka ah isimkooda waa la rafciya saddex iyo toban wey saddex iyo tobankaba isimkooda waa la rafciya wadalika mihaalkii naxwu ibraahiimu iyo walbardu wey ninka ibraahiim la yidhaah iyo albardu qabowga labadaas wey mihaalkii min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal ay ibraahiim iyo bardigu ka ahaadeen qowlkan soo socda oo aad ku qowshay kaana ibraahiimu ibraahim wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala kaana ibraahiimu ibraahim wuxuu ahaaday mujtahidan mid dadaala kaana ficlu maadi naaqis tarfacu lism watansibu lkhabara mabniin cala alfatxi laa maxalala min alcraab ibraahiimu ismu kaana marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri mujtahidan khabaru kaana mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri haye ibrahimu maxaa loo rafciyey waxaa tidhaahdaa waa ismu kaana caamilka rafciyeyna waa kaana calaamatu rafcihiisuna muxuu yahay waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism muftada mujtahidan waa la nasbiyey maxaa loo nasbiyey waa khabaru kaana caamilka nasbiyeyna waa kaana calaamatu nasbihiisuna waa fatxo maxaa fatxo loogu nasbiyey waa ism muftada wa asbaxa albardu qabowgii wuxuu ahaaday shadiidan mid adag wa asbaxa albardu alwaaw xarfu casin asbaxa ficlulmaadi naaqis yarfacu lismu wayansibu alkhabar mabniin cala alfatxi laa maxala la min alicraab albardu ismu asbaxa marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri shadiidan khabar asbaxa mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri albardu maxaa loo rafciyey waa ismu asbaxa caamilka rafciyey waa abaxa calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa dama loogu rafciyey waa ism mufrada waaya shadiidan maxaa loo nasbiyey waa khabar asbaxa caamilka nasbiyey waa asbaxa calaamatu nasbihiisa waa fatxa maxaa fatxa loogu nasbiyey waa ism mufrada asaadis nuuxa leexeeyaa khabaru ina wey ina khabarkeeda waa la rafciya waa la rafciya o ixdaa akhawaatiha ama ina walaalayaalkeed mid ka mida khabarkooda waa la raciya ina iyo shanta walaalaha la nadaa'iruha ah. loola jeeda kuwa lamidka ee hadda cid ku aabi hooya maaha waaa laga hadla ama ku aabba ama ku hooya laga hadliba ma baabka naxwu wadaalika tusaalihii khabar ina iyo akhawaadeedii tusaalihiisii naxwu faadilun iyo waqadiirun oo kale wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal faadil iyo qadiir ka ahaadeen oo aad ku qowsho ina muxamadan faadilu ina muxamadan ninka muxamed la yidhaha faadilu waa nin fadli leh ina muxamadan faadilu muxamed waa nin fadli leh ina xarfu tawkiidin wa naصbin tansibu isma wa tarfacu اkhabra mabniyin calى fatxi lah maxal lahu min اlcraab muxamadan ismu ina mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi faadil khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakiri rafshaadkeenu waa faadilu faadilu maxaa loo rafciyey waa kabaru ina caamilka rafciyey waa ina calaamatu rafciisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrad in allaha alaa kuli shayin qadirun in allaha allah calaa kuli shayin wax walbaba qadirun waa mid awooda calaa kuli shayin gadaala loo taxallujina waxay leedahay in allaha allah qadiiru waa mid awooda calaa kuli shayin u awooda meesha lagu tacalujina iiri in allaha allah qadiiru waa mid awooda calaa kuli shayin wax walba awooda halkaas ku dheji meesha lagu dhejina lagu tacalujina arag in allaha ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu isma wa tarfacu khabara allaha ismu ina mansuub wa calaamatu nasbin fatxatu daahiratu fi akhirihi calىa kuli shayin calىa xarfu jarin kuli ism majruur bcalىa wa calaamatu jari kasraةu daahiraة fi akhir aljaaru wاlmajruur mutacaliqan bqadiir gadaala loo tacalujina kuli mudaaf shayin mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi aakhiri qadirun khabaru ina waa kaas maxalshaahidka aan ka rabi ism marfuucaan rabna qadirun khabaru ina marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhiri waaya ailshahidku waa qadirun maxaad leedahay qadirun maxaa loo rafciyey waa khabaru ina aya caamilka rafciyey waa ina calaamatu rafcihiisu waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrada waaya asaa asaabic nuuca todobeeyo la rafciyaa taabiculmarfuuci mid la rafciyey kan raaca wey mid la rafciyey kii raaca waa la rafciyaa sagana wataabicu taabica lagu sheegana arbacatu anwaacin afar nuuc wey afar nuuca taabic la isku yidhaah annacatu sifadii wadalika miaalkii naxw naxw alfaadil iyo wlkariim w alfaadil iyo wakariim wey min qowlika xaal kariim iyo faadil ka ahaadeen aad ku qowshoo tidhaahdo zaaranii waxaa isoo siyaartay waxaa isoo booqday muxamedun muxamed muxamedkii alfaadilu fadliga lahaa ka sifeen ka nacfiye nacfiiyo sif waa isku mid zaarani waxaa isoo booqday muxamedu muxamed muxamedkii alfaadilu midka fadliga la ahaaday zaara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxalla min alciraaq ni anuunu lilwiqaaya wlyaa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali naصb mafcuul bihi mqadam muxamdu faacilu zaara marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih alfaadilu صifaة muxamadin وصفة المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhر محaلشhaahidku waa alفاaض alفاaضل maxaa loo rafciyey waa nactu marفوuci mid marفوuca laga nactiyey ama waa صفaة marفوuع waa isku mid nactiyo صife caamilka rafciyey waa caamilkee waa محamed caamilka ku camal falay alcaamiل في الtaaبici huwa alcaamiل في الmaطبوع ila الbdل fainahu في نyةi takraar اcaamil marka zaara wey alfaadil caamilkeed ilaa mxamed aacilkeed faacilay aheed ficilkaasa caamil u ahaaye calaamatu rafcihiisa alfaadilu inuu gooyahay calaamad maxaa u ah addama maxaa badan loogu nafciye waa ism mubtada maxalushaahidka la soco waayo waqaadaani waxaa i qaabilay rajulu nin rajulko kariimu wanaagsan qaabalani qaabala ficlu maadin mabnin cala fatxi laa maxalalo min alcraab annuunu lilwiqaaya weliyaa damiiru mutaصil mabniin cala sukuuni fi maxal nasbin mafcuulu bihi muqadam rajulun faacilu qaabala marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi kariimu صifaة rajul wa صifaة marfuuci marfuucu wa calaamaةu rafcihi damة ظaahiraة fi akhirih maxalushaahidku waa halkee kariimu maanta halkaasaa loo daleyay kariimun waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa taabic marfuuc mid la rafciyeyuu sifo u yahay mid la rafciyey oo ah rajulun kaasuu sifadiisii caamilka rafciyey waa caamilkee waa qaabala maxaa yeele alcaamilu fi taabici huwa alcaamilu fi lmatbuuci ila lbadela fainahu fii niyati takraari اcaamil calaamatu rafcihiisu maxay tahay kariimun waa damo maxaa dama loogu rafciyey waa ism mufrad waay wثaani nuuca labaadoo tawaabicda ka mid ah alcaطfu waa cadaf wa huwa cadafku calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaaday marka wax la laqbayna sida loogu dhawaaqa waa inaad fahamto kelimad kastoo carabiya marka lagu dhawaaqo dhawaaqaas waa inaad icraabta ka fahamto cadfu nasr cadfu bayaan sifo tawkiid faacil mafcuul marka lagu dhawaaqo oo lagu tarjamo oo lagu soomaaliyeeyo markaas waxaa la rabaa inaad icraabta fahamto oo tidhahdo kelmaddaas dhawaaqeedaan maqlaayo waa faacil mafcuul weeye waa sifo waa cadfu waa cadfu bayaan maya waa tawkiid anaa maqlayo waa jumla muctarida marka lagu dhawaaqo inaad ila fahamtaan raba ah. ood ila socotooda dhagool ahaan meesha iska fadhiyo waani nuuca labeeya alcafu cadaf wey soo jeedaan la hadlayo hurdaayo kuma jeedo hurdaa isaguaba laba ku talagalay mot ee soo jeedaan lala hadlay bal inta soo jeeda kuwaasaan la hadlayna waayo waani kan labeeya alcafu waa cadaf wahuwa cadafku calaa darbayni laba nooc korkoodu ahaado cadfu bayaanin cadaynta cadafkeedii wa cadfu nasaqin iyo tixda cadafkeedii fa miaalu cadfubayaan cadfubayaan miaalkiis cumaru wey min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal cumar ka ahaaday oo aad ku qowsho saafara waxaa safray abuu xabsin abuu xabsaa safray cumaru ah abuu xabsaa lagu sheegaya cumaru ah ku bayaani umaru ah umaru ah markaan idhi bayaan inay tahay horaad ka fahmeen saarc maadi mabni al ai laa maal min raab abuu xafsin abuu faacilu xafsa marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannaha min alasmaaءi اhamsa ma naba fi xarfin an xaraka abuu mudaaf xafsin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi cumaru bayaanu xafsa wa bayaan marfuuci marfuu waxaa tiraa cafu bayaan cumaru cafu bayaan amase waxaa tiraa bayaanu xafs bayaanu abuu xafs abuudaa lagu bayaanina cumaru bayaanu abuu xafs wa bayaanu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii akhiri maxalushaahidku maanta misaalkan waa halkee cumaru wey cumar waa la rafciyey maxaa loo rafciyey waa cafu bayaan abuudaasaa lagu bayaaniyey caamilka ku camal falay waa saafara calaamatu rafciisu waa damu xadaba logu rafci waa ism mfrad wa mihaalu cadfi nasq cadfu nasqa mihaalkiisii khaalid weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday tashaaraka muxamadun wa khaalidun tashaaraka waxaa wax wadaagay tashaaraka shaqadii waxaa isla wadaagay muxamadun iyo wa khaalidun تشhaaركa فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد فاaعل تشhaaركa مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره وkhالد الواو حرف cطف khالد معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آخره محلشهادku waa halkee khالد khالد wy khالد مaxaa loo rفciyey waxaa lagu cadفay mid rفcisan oo ah محمد caamilka ku caمل falay waa تشhaaركa calaamatu rafciisu waa dam maxaa loogu rafci dam waa ism mfrada waثaali nuuca saddexiga atawkiidu adkayn weeye wa mihaalu tusaalihiisii nafsuhu weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahaaday zaarani waxay soo booqday waxay soo siyaartay alamiiru amiirkii nafsuhu maaha qof inuu ii soo diray ah, asagiioo socdaaba ii yimidba zaarani waxay soo siyaartay waxay soo booqday alamiiru nafsuhu nafsadiisa zaara ficlu maadi مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ني أنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل ناصب الأمير فاعل زار مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره الأمير ما إعرابنا الأمير فاعل زار مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نفسه في ريما فعل شاهد بهالكاس آه زارني أن بالكعلنا أيضا ضمبا زار فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب ني امر الوقايه والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم الامير فاعل زار مؤخر مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره مع الشاهد وكنا نفس توكيد الامير وتوكيد المرفوع المرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نفس مضاف وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه maxaad ku alkeen nafsu nafsu maxaa loo rafciyey waa tawkiidulmarfuuc mid rafcisana lagu adkeeyo ah alamiir caamilka rafciyey waa zaara calaamatu rafcihiisa waa damu maxaa dame loogu rafciyey waa ism mufrad waraabicu kanafeeye albedel weeye wa mihaaluhu akuuka walaalkaa weeye min qowlika qowlkaaga xaggiisa xaal uu ka ahaaday xadara caliyun caliyaa yimid akuuka walaalkaa yimid iiri waxaa leedahay xadara caliyun cali ay astakfirullah akuuka walaalka ay ah, waa bedel markii horeba waxaan rabay inaan idhaahdo akuuka carabka iiga dhax xadara caliyun cali ay akuuka walaalka ay ka bedelo caligan iska tuu ee akuuka dhe xadara ficlun maadin mabniin cala fatxi la maxalla min alcraab علي فاaعل xضر مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره أخوu بدل من علي وبدل الكل من الكل وبدل المرفوع مرفوع wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can اdama lأnnahu min alasmaaء الhamsa ma naaba fiihi xarfu man xaraka aquu mudaaf alkaafu damiir mutasilu mabniin cala اfatxi fii maxali jarin mudaaf ilayh maxalushaadku waa halkee akuuka akuu maxaa loo rafciyey waa bdl marفوuع caliyaa laga bedelay caamilka rafciyey xadana meeshaa ku jirta w tan hore maahan ila bedela marayna fainahu bedelku fii niyati takraari caamil caamilkiya la soo celina waxaa leedahay xadana meeshaan ku jirta oo midaas hore laga fahmaayo wey dhihimaydu waa midda hore xadana kalea la soo celinay macnaheed waxa w xadana caliyunaa yimid xadana akuuka walaalkaa yimid marka waxay leedahay xabara oo midda hore tustay oo meesha lagu qadarayo kaasaa caamil u ah. ee xabarada hore caamil uma aha uma ahan calaamatu rafciisa inuu rafcisan yahay akuubka maxaa lagu garanaa wowda maxaa wow loogu rafciyey lianna min alasmaa alkhamsa waydaa jtamacad oo kuyidhi shiiku fiiri waxaa dhici karta hal miisaal inay ku kulmaan nactigii cadafkii tawkiidkii iyo bayaan waxaan rabaa hal miaal inay ku kulmaan nactigii bayaankii tawkiidkii iyo bedelkii kulligood afartii soo ma afarta shana ka soo baxdeen cadafkiya wuxuu noqday labo cadfu bayaan iyo cadfu nasab shantoodaa kulma shantiyaa kulmayaan waxaa kulmaa nactigii iyo bayaankii iyo cadfu nasqii iyo tawkiidkii iyo bedelkii saa loo kala hormarina marka hadday hal meel ku kulmaan hadday si hal meel ku kulmaan waa kan asagaa kuu sheega wuxuu ku yidhi waidajtamacad hadday kulmaan haadihi tawaabicu taabiciyaalkan kulluhaa dhammaanteed ow bacduhaa gobol ka mid ah fii kalaamin hadday ku kulmaan qadamta waxaad u hormarinaa anacta sifada uma markaas kadib cadfal bayaani aad hormarina uma tawkiida kadib aad tawkiidka hormarina uma albedela kadib aad bedelka hormarina uma cadfa nasaqi saasaa loo kala hormarina taquul waxaa leedahay jaaa rajulu ninkiyaa yimid rajulkii alkariimu ee midka wanaagsan ahaa horta u hormaray nactiga maxaa ku xigay bayaan caliyun ah rajulkaas ku bayaani maxaa ku xigay tawkiid nafsuhu nafsadiisiyaa yimid maxaa ku xigay bedel sadiiquka saaxiibkaa yimid maxaa u dambeeyey cadfu nasr waa akuuka walaalkaana waa yimid marka fiiri sidaanaad ugu dhawaaqay markaad macnaynado in lagaa fahmaa maxaa leedahay jaaca rajulu ninkiiyaa yimid rajulkii alkariimu midka wanaagsan ahaa caliyun ah nafsu nafsadiisiyaa yimid sadiiquka saaxiibkaa yimid wa aquuka walaalkaana waa yimid aad leeda ah, waa inaad la kala fahmaa ah, wa akuuhu walaalkiisna waa yimid wa ah, aquuka maaha wa akuuhu rajulka walaalkiisna waa yimid haye qof waxaa la rabaa isagoon gefgefin na kala fahamsiiye shanta wuxuu leeyahay jaaca rajulu ninkiyaa yimid rajulkii alkariimu mid wanaagsan ahaaday caliyun cali ah rajulku nafsu nafsadiisiyaa yimid sadiiquka saaxiibkaa yimid wa akuuhu walaalkiisna waa yimid haye inaaba gacanta u taagtayba maasha allah haye bal cabdulqaadir aan ku baroobayno haye cabdulqaadir haye kitaabka ka fiirsa ku dhawaaq dhegtaan kaa dhegaysayna inaad saxaydin kale annaga maya ku dhawaaq adiga soomaaliye bis soomaaligaaga waxaan rabnaa inaan ka fahanno mid walba saad ugu dhawaaqayo ninkii alkadiir wanaagsanaa caliyin ah nafsow naftiisaa yimid sadiiquka saaxiibkaadaay sadiiqu saaxiibkaa yimid iyo akuuhu waalid nabad waa la hagaajiyey allah ku hagaajiye allah subxaana wa taعala aclam slى اllah وsلام وbaaرك عalى نabiyina mحamed